بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى كتاب العدد wuxuu kitaab yahay ciddadii dumarku ay tirsanayeen marka la furo ama laga dhinto ama wadu shubha uu dhaco alcidad waa jamcu cidda jamcu cidda ciddaduna luqatan waxaa laga keenay min alcadad min alcadad wa huwa alictidaadu bishay shayga inaad tirsato ama aada xisaabsato ama isilaaxan aw curfan ciddadu waa mudda tatarabas fiiha almar'atu litacrifa baraa'ata raximiha waa muddo haweenaydu ay koranayso oysan nin guursanaynin galmana ay ka dheeraan tatarabas biha almar'atu litacrifa bara'ata raximiha aw ricaayatan lixaqi الزawji aw اlwalad labadaa sababbaa marka ay u laasimta ama xikmo waa mudda macduuda tatarabas biha almar'atu litacrifa bara'ata raximiha aw ricaayatan lixaqi zawjiha aw liwaladiha fiqu lbaab fiqu lbaab wuxuu ku dul wareegayaa asbaabtii ciddada asbaabulcidda oo saddex ah asbaabulcidda haweeneedu inay ciddo tirsato waxaa keena waa saddex shay weeye midda koobaad ee caanka waa alwafaa geeri inay timaado oo ninkeedin ka geeriyoodo oo ciddatul wafaad waa afar bilood iyo toban habeen ay tirsato ama biwadci lxamli ay ku ciddo tirsato waaynu gaari doona sababka labaadna waa aalaaq furitaan inuu yimaado firaaq iyo alaaq fasqiha ku yimaado khulci e ha ku yimaado furitaan ha ku yimaado waa in u yimaado min طalaaqin wa min caqdin sababka saddexaadna waa alistibra alistibraa saddexdaa sabab baa keena alطalaaqu iyo la macno ah alwafaatu oo geerida ah wa istibraa'u اraxim oo watu shubaha iyo nikaaxa faasidka oo kale loogu talagalay wuxuu sheekhu ku hormari doonaa ciddatu طalaaq alaaqa ciddadiisuu ku hormari doonaa alaaqa ciddadiisuna hadda waa un dalaaqa ciddadiisu waa un saddex talla furay ha noqoto mid xor ah ama ha noqoto mid addoon ah ciddatu talaaq waxay noqon doontaa waa taqaanaan aqraa falaatu quru ama iyadoo nis laga dhigay fii xaqi اlama wad garan waan gaari doonaa ama bila in la tirsado talaatu ashhur ama iyadoo la niseeyey ama ulitaan laga dhigay iyo wadculxaml saddexdaa way marka cidda اطلاq وضc الxml الأshهر الأqrاc ciddaة الwafا iyado hada waa un laba haweenaydu haddii laga geeriyoodo ciddadeedu waa un laba imaa inay xaa'ilo tahay oo galoof tahay gabadhu laga geeriyooday yo imaa inay xaamilo tahay hadday galoof tahay oo aysan ilmo urka ku sidin meesha ma taal waxa la yhahda arbacata أshhurin وa caشharan baa taalla hadday xaamilo tahayna biwadci اlxaml labadaa way marka ciddatulwafaadna waa labo imaa afartii bilood iyo tobanka habeen waa imaa wadcu اlxaml ciddatu طalaaqna waxay noqotay saddex ashhur iyo aqra iyo wadcu اlxaml waxa isku qasan marka ma jiro asbaab اlciddana maxay ahayd saddex inahaasuu sheekhu khulaasayn doonaa insha allahu tacaala usuusha baabka ama qawaacidda baabka kitaab ku dul wareegayo intay aimadu ishaareen wixii aanu ka fahnay hadalkooda marka unu la soo gaabiyo qaacida caankayd maa habata bishayin lam yartafic ila bimilihi qaacida caana cinda shaaficiya waana qaacida mujmac calayha fi lfiqiyaat maa habata bishayin lam yartafic ila bimilihi xukumkii sabab ama shay ama qaab u sugnaada asaga ah lama burin karo meeshan lagama saari karo ilaa bimilihi ay bimili maa habata bihi wuxuu ku sugnaaday wax la mid ah ama ka awood badan lamid a ah haddii lagu yidhi hadduu miligu rafciyey inuu aqwaa minhu rafcina waa min baabi wlaa qaacida caana weeye ruux baad islaamnimo ku ogeyd taan baad ku sugi haddali waa gaal gaal weeye waa in la helo sababka islaamnimadiisa aan ku sugnay sabab lamid oo lagu rafciyo islaamnimadiisa ana mid ka xoog badan ma abata bishayin lam yartafic ila bimil aw biaqwa minhu waa la iska dayna waa macruuf caashigarate wey bimili baa kugu filan biaqwa waad iska garanaysa waa iman doontaa oo furuuc badan baa ku xidhan markay ciddadku isdhexgalaan ama wadu shubha yimaado qaabkii loo tartiibin lahaa ciddooyinkaas loo kala horumarin lahaa waa iman doontaa awlaadda ilxaaqeeda uu sheekhu ka doona caawa qaybo ka mid a qaacida labaad waa ilaaqu lfardi bilaqlab ilxaaqu lfardi bilaqlab fardiga xukumkiisa xukumkiisu wuxuu raacsan yahay sida ummadda u badanta kama naasi laa bas ilxaaqu lfardi bilaqlab ay bixukmi alaqlab mustaxadadaan ku gaari doonaa gabadha mustaxadada waynu soo marra fii kitaabi tahaara waan ku soo marray ciddada mustaxadadu mutaxayarada ah, waxaan la odhan doonaa mar hadday dhiig garanaynin dumarku meeshooda ha la ilxaaqiyo saddex bilood ha tirsato saddex bilood ha tirsato inin yidhahdaa maye saddex dhiig tirsato ama aqlabka dumarka muslimaadka inay jireen toddoba beri lix beri haska soo qaado alaslu waa maxay waa ilxaaqu اlfardi biاlaqlab ayb waana meesha hataa axkaamu diyaar lagu dhisa wey axkaamu fardi soomaali ah ku yimid soomaaliya maxaa qaalib aad leedahay waa muslim baad leedahay xukunkiisa ka qaadata fardiga bilaqlab mar hadduusa asagoo astaan u goone alahayn astaantaasoo lagu sugay islaamkiisa iyo gaalnimadiisa aan loo haynin xaggeen ilxaaqinaynaa aqlab alaslu fii man daar اlislaam wa fii daar اlkufr maxaa u asala daartaa wixii ku badan baa u asala ninkaan astaan astaan laawo ayan sumad lahayn xageed ka keentay lianna alasla waa maxay waa ilcaaqu اlfardi bilaqlab daa'ifo murtadaa buu nin ka soo jeedaa maxaan leenahay murtad baata aduguna leesh waa ilxaaqu اlfardi bilaqlab qaacidada marka iyad waxaa ku dhisnaan doona mustaxamada ciddada waa gaari doonaa ayb laakiin tasarufka isticmaalka qaacidada isna aad bay leeda hadda waqti ooma hayaan lagu aafoobin aad waa in laga taxadaro qaacidada saddexaad waa alxukmu lmucallaqu bismin yajibu taxqiiqu madluulihi wadcan waa qaacida asaasia laa khilaafa fiiha bayna culamaai اlumma haddii xugumka sharciga lagu xidha magac waxaa waajiba inaad xaqiijiso madluul alsm alxukm ida culliqa bismin yajibu taxqiiqu madluulihi mafhuumkan isimka macnaha isimka waa inaad dhiraandhiriso wadcan min xayu luga ilaa la helo naaqil macnaha kaa saara asalkaa kaa saara naaqilka ama sharci buu noqon karaa ama curfi buu noqon lanna alasla waa maxay waa cadamu naqli awdaaci lugawiya luqada inaan waxba laga bedelin baa asala haddii xukumka lagu xidho magac magaca waxa loo yaqaana cinda culamaai اlcarab fii lisaan اlcarab baa taxqiijin madluulkaasaad xukumka ku xidhaysaa kayfa maa daar wa ayna maa wajid meeshii laga helo iyo meel u ware waxaad leeda waa ilaahay baa saa yidhi taa waxay u laaban doontaa marka waa qaacida hoosgeed qurciga mafhuum اlqur'i iyo dagaalka ka bilaaban doona caaw masalada waxay hoos tegaysaa alxukmu idaa culliqa bismin wajaba تxقيiq madluul اsm waضcan ay luatan ay luatan ayb wax walbo marka isamkaa uu ku dhaco xaalada xukumkiina waa laga helayaa xukumkiina waa laga helaya allahuma inuu sharcigu bedelo dilaaladii luqawad ahayd ama curfi uu bedela mooye wاlأصl waa ma waa cadamu تaغyiir الluغa ayb asalkaana waxaa ku xidhan masaaئil fara badan ayb qaacidai hore farc ka tahay midda afraad waxaa weeye almadnuun laa yartafic bilixtimaal almadnuun ti hanaad miya mise waa ti araad ti araad wey qaacida afraad wey sheekhana almadnuun laa yartafic bilixtimaal shayga la malaynayo shiki kuma buro mala iyo shiki kee badan malaha xoog badan soo maaha marka almadnuunu laa yartaficu bilixtimaali waa qacida odhan jireen usuuliyiintu almashkuuku laqwun wixii laga shakiyo waa bilaash waxba laga soo qaadi maayo masaail badan baa ku xihan caawa waynu gaari doonaa insha allahu tacala waxay farac ka tahay qaacidii hore ahayd maa habata bishayin lam yartafic ilaa bimiliha farac ka tahay almadnuun iyo shakigu isku awood ma aha idan almadnuun laa yartaficu bilixtimaali aw shaki ama bicibaara ukhra waxaad odhan kartaa almashkuuku laqwun almashkuuku laa yuctabar ila akhirihi Eh, asal marka fiqiga oo annagu aan leenahay masala ku doona eh, asna wuu jiraa oo qaacida farciya fiqiya noqonaysa ama asal madhabi ah oo annagu aan leenahay danu shaaficiyana waa alimkaanu fi luxuq nasabi waa kal yaqiinin fi sharc alimkaan fi luxuuq الnasab waa kal yaqiini fi sharc markay suuro gelayso in ilmahan iyo uurkan la haleeshiiyo ninkii islaamta qabi jira haddayba suuro gelayso ka soo qaadaysaa suuragalkaas kal yaqiin a isagaa dhalay alimkaan fi luxuuq اnasabi wa kalyaqiini fi sharci asalkaana masaa'il badan baa ku xun caawa aynu gaari doonaa insha allahu tacala matinka marka bal aan dareeriyo ma dhib badno ciddooyinku way iska dhib yar yihiin laakiin furuuc badan baa ku jirto iska yar dhib badan ciddat الnikaaxi nikaaxa ciddadiisu darbaani waa laba qaybood darbaani waa laba qaybood ciddat طalaaq buu hadda ujeedaa hadda waxaa laga hadlaayo ila nikaax baa laga cidda tirsanaya soo maaha cidة النikaaxi darbaani laba qaybood weeye alأwal qaybta koobaad mutacaliqun mid ku xidhan weeye bifurqaةi zawjin xayin nin nool oo islaantiisa ay kala tageen maxay ku kala tageen biطalaaqin furiin aw faskhin nikaaxi oo la fasakhoo la buriyey bicaybin aw biridaacin aw licaanin asbaabtay faskha keenaysa dawad garanaysa idan taas waa mid oo muxuu ka ictiraazaya halkan uu ku leeyahy mutacalliqun bifurqati zawjin xayin wuxuu ka ictiraazayaa ciddat اlwafa way iman doontaa cidda alwafa ba ka ictiraazaya iyo wixii la halmaa marka midka koobaad waa kala tag ku yimid nin nool oo islaanti furay ama ka fasakhday ama licaantamay ceeb ridaac sabab min asbaabi hadmin annikaax un baa yimid ninkii sababkaa la yimid ee wax dumiyeyna wuu noolya ma dhimanin waa inu ismaandhato ayb wainamaa tajib alciddatu ciddadu waxay un waajibtaa ama ku waajibtaa bacda waطin galmo kadib bay waajibtaa ciddadu ciddadu ka hadlayna waa tii daba socotaa waa ciddadii min xayin amaa ciddada min mayitin aw mutawafan shuqulkuma laha galma gabadha caawa haddii lagugu meheriyo oo adoo indhaha saarinba aad qalaf gabadha cidday tirsan afar bilood iyo toban habeen marka waa tii horay daba socotaa asalka marka cidadkana hadee qur-aanka wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusina alaaa quruu iyo aayadda suuraة اlaxzaab dumarkii la furay iyagoon loo galmoonin famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha wixii uur le wulaat اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna walaatii lam yaisna wulaat اlaxmaali ila aakhirihi Eh, iyo kuwii aayisaadkaha ama aan gaadhin ama aan gaadhin ayaguna waxaa la faciddatuhuna alaaatu ashhur ayadahaasaa asaloa iyo xadiidka sabiica alaslamiya iyo axaadiisu nabiga ku caddeeyey ciddadka wafaadka iyo alaaqi marka tan hadda uu ka hadlayo waa tii khusaysay zawj nool oo islaantii furay imaa bialaaqin aw fasqin ila akhirih wainama tajib اlciddatu ciddada zawjka xayiga waxay waajibtaa bacda wain bay ku waajibtaa galma kadib bay ku waajibtaa waxaana laga qaataa de iga soo baxaysa min qabli an tamasuhunna ma ilaahay sheegaya kuwii aan loo galmoonina maxaa la yidhi idaa nakaxtum اlmuuminaat uma طalaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha masiiskaa ilaahay uu sheegay waxaa laga fahmay ciddadu hadday tahaybaa min xayin waxaa loo shardiyaa galmo nin nool haddii laga cidda tirsanayo galmaa la shardiyaabanu ka fahn marka daahirka qur ayaana markaa inagu ku dhegana wayna iman doontaa khilaafka jadiidka iyo qadiim aw istidkhaali maniyi ama manidiisii gabadhu manidii ninkeedii oo irximkeedii ku shubta istidkhaali maniyihi alab alistidkhaal aw ilidkhaal maniyihi maniyi zawj zawjka manidiisii oy isku daydo gabadho inay isku shubtay riximkeedii iyo farjigeeda ay ku shubtay yacni galmada tooska ah iyo manidu ay qaado isku shubtay waa isku mid waaga horaad wadaadu way ku asli laakiin waa iska taagan tahay rimay gacmeedka hadda la sameeyo meel walba ka dhaca baa ka ah ee haddaba taagan waad garanaysaan bay ilata wain tayaqana haba hobsado zawjku baraa'at araximi raximkii inuu beri yahoon ilma ku jirin maxaa yeele waa xugum ku xidhan bicillatayn aw bixikmatayn midowd hadday meesha ka baxdo xugumku tii horu weli ku xidhan yahay asalka cindana fi lciddana waa maxay fiiha shaa'ibat atacabud fiiha shaa'ibat atacabud ayb shaaibatu tacabud wixii leh ama cibaado ana waxaa laga firiyaa xaala aladaa wixii cuquubaad an waxaynu soo marray in laga eego xaala alwujuub laga eego waynu soo marray marka tan waa u fuqfuqgoyn maxaa yeele hadday noqon lahayd xugum macquul macna oo mucallal ah oon cibaado shuqul ku lahayn hadduu raximku beri noqdo cidda ma jirteen laakiin ciddadu waa xugum macquul macnaa min xayu اlasl laakiin fii tafsiilihi tacabud baa ku jira tacabud baa ku jira macquul macnaa maxdera ma aha cibaada maxdera ma aha fiiha shaa'ib الtacabud وإنma تجب الcidة baعda waطn أو اsتidخاaل mنيه وin تayqna براءة الرaحم la bkhalوة في الjadيد islaan aad la khalo islaan baad guursatay guri baad iskugu timaadeen muddaad sheekaysanayseen adoon ag marin ayaadiyay tagtay kadibna waad furtay middaa cidda tirsan mise ma tirsanayso laa bikhalwatin ay laa bikhalwati zawji bizawjatihi min hayri masiisin ay min hayri waطin walaa jimaacin idan cidda kuma waajibto wey cidda ma laha jumhuur saxaaba waa jadiidka qadiimkaa xooga maxaytu daliil lannu saxaabadu waxay odhan jireen min hayri khilaafin muctabar man ida aqlaqa albaab wa arkha sitra falaha sadaaqu kaamilan wa calayhi lcidda haddii xaaskaadiga kugu mehersan qolkaada wada gashaan albaabka soo ceshataan daahi sii deyshataan daaqadihii idaan wix intaa ka dambeeya waa maxay gabadhuna isku kaa diidin aday kuu taalla xaaskaadi wey waxaa laga soo qaaday inaad u galmootay waa madinadii oo la istaajiyey maqaama alcila alxaqiiqiya marka saxaabada cumar cali jamaaca min asxaabay ka sugan tahay khilaaf hadda muxaqaqa baynahuna ma jiro qowlka jadiidka ee marka isku kala tegay qadiimku marka wuxuu fiirsanhayaa fahamka saxaabadu ay ka fahmeen aayaadka jadiidna wuxuu ku dhegay daahiru nas min qabli an tamasuuhunna shardi hadduusan ahayn maxaa khalwa hadday wax kala tuurayso oy ciddo waajibinayso min qabli an tamasuhunna meesha maxaa keenay jadiidku leehay waad fahanteen baan u male marka midna waa daahiru nas oo jadiidka ah midna waa fahmu saxaabati lidaahir nas buu cuskan yahay waa masala khilaafiya ayib culaysna ma wuxuu sheekhu taa iskaga tegey taa iskaga tegey wa ciddatu xuratin gabadh xora ah ciddeed dadeedu xoradaasoo daati aqra'in daati quru'in baa ku fiicnaan lahayd saasay wadaaduu jecel daati quru'in lanna waxay leeyihiin aqraada waxaa lagu jamciyaa marka uu yahay bimacna alxayd markuu bimacna uhri yahayna waxaa lagu jamciya quru rasuulki iyo allana way kala qaadeen wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثa quru wاlquru huna hiy اlaطhaaru markii uu xayd yahay nabig wuxuu yihi tadaci salaata ayaama aqraa'ika ayaama xaydatika wey marka xaydkana aqra in laga cabiraa luqada ku fiican bay leeyihiin duhrigan laga abiro laga cabiro quru marka inuu naskii iyo nadmigii qur-aanka imaamku ku gaabsado ayaa ka fiicnayd bay leeyihin wadaadaha qaarkood wa ciddatu xoratin gabar madax bannaan ciddadeedu oo la furay hadda baynu u jeednaay taasoo daati aqraa'in dhiig helaysa alaatu quru'in wey saddex dhiig inay ka daahir noqoto wey ama saddex goor ay daahir noqoto qur-aankana dudayay walmuطalaqaatu yatarabasna bianfusina alaaa quru wاlqur'u fi اlaaya ma aha quri oo dhan lanna qur'igu waa lafdi mushtarag ah ishtiraakan lafdiya wuxuu hadduu sheekhu ujeeda ma inuu ku leeyahay qurigu sidiisibu waa uhri ma ma qabo wax qabana ma jiro ee waxaa weeye qur'iga aayadda lagu sheegay yatarabasna bianfusina alaaa quru'in waxaa weeye aلطuhru wاlqur'u fi اlaayati aلطuhru wabihi qaala malik wabihi qaala malik abu xaniife ayaa khilaafsan waana riwaaya can axmed waxay leeyihiin qur'iga lagu sheega aayadda suurat اlbaqara huwa alxayd labada madhabba ninkii yidhi waa xayd iyo kii yidhi maaye waa daahirnimada gabadha yidhi iskuma khilaafsano lafdiga quriga inuu yahay mushtarak lafdi ah ee wixii hadda aayadda lagu fasiran baa laysku haya ninkii yidhi marka waa xaydna tadaci salaata ayaama aqraa'ika iyo hawlo ku dhegay ninkii waa uhrin wuxuu ku dhegay faaliquuhuna liiddatihinna liqubuli ciddatihinna ciddada la xisaabana waa uhriga bidaliil ee haweeney xaaidaa lama furi karo markuu nabigu cabdulahi bn cumar u wuxuu yidhi fatilka alciddatu alatii amara allahu an tutallaqa laha lnisaa ciddada ilaahay amray in dumarka lagu furo waa middan tee weeye amray rasuulkiisu haweenka lagu furo waa iyagoo ah ilahay rasuulkiisu ma ogola xaaido in la furo isu geyn maxaa ka soo baxay duhuri nin walba meel buu ku dhagay culays ma aan iskaga tagno fain ulliqat gabadhii haddii la furo طaahiran ayadoo طaahirun dhiig qabin inqadad ciddadeedu waxay ku dhammaanaysaa biacni durid ay guda gashay fii xaydatin aaliatin waase macquul haddii shay loo jego macquula iska garanaysa gabadha oo la furay hadday doonta maalinba ha oga dhimanaada xaydkeedii caadadeedii maantoo kale la furo duhurkii caawana dhiigii baa hesho maxaan leenahay o hal qurci baa tegey iyadoo aahiraa la furay cindanaa shaafici ama loo galmoodo ama inan loogu galmoono uhriga asaga kala qaad ma marba iyadoo aahira hadii la furay fii laxdatin waaxida kadibna ay dhiig heshay waxaa tegay horta hal uhri waa faniinay dhiiggaa kadibna dhiigii koobaad gadaashii qurci labaad dhiigii labaad gadaashiina qurci saddexaad idan qurga saddexaad goormuu dhammaanaya xaydkii saddexaad markay uu kasoo ka yimaado marka waa shay iska macquul xisaabta culays oma baahno inqadat waxay ku goysaa cidadeedii biacni gudagal ay guda gasho fii xaydatin gudagalka ay guda xaydka saddexaad cidda qur'ina ma ila waa maxay waxaan ku caddaysanaynaa ciddadii gu'udeedii qurigu daahirnimadii lagu furay iyo xaydkii ka dambeeye daahirnimadii ka dambaysay waa labo iyo xaydkii labaad daahirnimadii ka dambaysay waa saddex duhrigaa saddexaad marka goormuu go xayd saddexaad markuu soo boodo laxada u horeysa gabadhaas xdadeedii way dhammaatay way isfaanagee hawshaa ka imanaysa qaacidaan kuu sheegay ka imanaysa haddii li alaaa quruu'in saddex qur waan halowku leh wadaadku alxukm idaa culliqa bismin yajibu taxqiiqu madluulismi luqatan alaaatu quru'in baa ilaaha yidhi sadxa quri gabadhan mu haysaa maalin ay daahir ahayd dhiig ka dambeeye daahirnimo ka dambaysay dhiig labaad daahirnimo ka dambaysay ma la helsa lama hel waa la hel kuleeyahay haddii sheekhow maalinkiid u horraysid hal maalin baa yahaayde qur'in ma yahay luqata mise ma ah duhri ma la hele mise lama helin haabaad dihi idan wuxuu ku leeyahay waa in xukumka sharci lagu dhejiyo mafhuumka iyo madlulka luawiga ah. ya waa laazim ma dhammaanin weli wuu socdaa intay daahirka tahay weli wuu socdaa ilaahay dhiig hesho ayb inay godaal rabaan soo ma qurigu kubadsee kugu go goormu go-ayoo tiri way ii buuxsame markuu dhiig dhiiggi caawa yimid bay tiri kaa horta kow dheh Ah, haddana kii labaad dhiiggii labaad toobaad bay labaad bay tiri laba ii dheh marka waxaa wey wuxuu ku go faasil habeeniyo maalin maxaan ku kala saaraa gabolku inuu dhacaan soo baxon soo maa saasaa loo jeedaa kala bax ayib intaa kala wareega ah ayadu marka kama tirsane waxbaa lagu ogaanaya inqiaaci baa lagu ogaanaya aw ulliqad waxaa furay xaa'ida iyadoo dhiig qabtaa la furay inqadad ciddatuha waxay ku go fi acni fii xaydatin raabica hadda waa iska khulaaso matni waa iska fahmaysa aw xaaidan xaggay ku cadfanta fain uliqa aahiranti aahiranti aw uliqad waxaa la furay xaaidan iyagoo dhiig qabtaa la furay fa fii raabicati fatanqadi ciddatuha fi acni fii xaydatin raabicatin wey xayd afraad markay daf tidhaahdo iyo ciddadeed go-aysa way iska cadda iyadoo xaaydaa la furay xaydka horta la xisaabi maayo xisaab ma laha kow dhambal xaydka duhriga ka dambeeyey bay ka odhanaysa xayd labaad duhrigii ka dambeeyey laba dhahaysa xayd saddexaad duhrigii ka dambeeyey saddex odhanaysa idan duhrigaadaas wuxuu go-hayaa saddexaad xaydka afraad markay daf tidhaahdo soo iskama cado fa fi raabicati macno banaanka yaallow waxba kaga noqon waana sida ay saxaabadu u badnaayeen ummuna caaisha iyo ibni cumar bay ka sugan tahay gabadha daahirada la furay xaydka saddexaad markay gashay cideedu go-aysa saasay yidhaahdeen waxaana soo saara maalig iyo bayhaqi iyo keyrkoodba waana aar sugan wa fii qowl aahirada aahirada saddex buu kugoy samayna soo marinade xaaidadana afar buu ku go-aya wa fii qowlin qowl waxaa ku yimid yushtaradu waxaa la shardiyaa yowmu walaylatun habeen iyo maalin ay sii joogtaa la shardiyaa bacda acni fi raabicati aw aaalia qowl wuxuu leeyahay gabadhoo daahira haddii la furo oon dhiig qabin ciddadeedu markay dhiigga saddexaad ku go'do waa in dhiigaas aan la degdegine bal maalin iyo laga wasugo dhiiga ma dambu fasaadba ma gabadhoo meel dilaacday ba dhakhtar intay u tagtay wiisiteeyey birti lagu fiirinayo wixii ba gabadhi meel ka jeexay ma xanuun kalaa horta dhiigga aan hubsanna lacalla inuu noqdo dambu fasaad markaan u buradaynuu leeyahay qowlkan yowman wa leyla oo ahaa aqalul xayd so sidaa ma ahayn aqalul xayd aarkiisuna waa an iyo toban so sidaa maahay ayb qaylkaas wuxuu leeyahay ixtiyaaan yowm walaylka kama tirsana ciddadii ee waa maxay waa litabayun aan wax ku cadaysano faasilan wax ku cadays uyoga jeeda qowlku halkaas ujeeda maxaa yeel laakiin muctabar ma ah wahal yuxsab ma la xisaabahayaa tuhru man haweenay daahirnimadeed lam taxid aslan weligeedba aan dhiig helin qur-an ma ayaana dhiigba weligeed helin ayb haweeneyda ayada ah, kadibna waa la furay dhiig bay heshay tii baa laga hadlaya wahal yuxsabu man lam taxid aslan qura quri ma laga soo qaadahaya mise qur'igu waa uhri u dhexeeya laba xay qur'igu mafhuumu luqa waa qaacidii bay u noqonaysa madluul lqur'i ma huwa ma aahirnimo gabadho ay marto unbaa mise waa aahirnimo dhiigna ka dambeeyo dhiigna ka horeeyo mafhuum qur'i baa laysku haya fiihi qowlaani laba qowl baa ku jira labada qowl maxay ku dhisa binaaan calى ana alqur'a min xayu اluga min طuhrin ilىa xaydin am طuhrun muxtabashun bidamayni waani adharu warka iska dhamiy waa la waa maxay alxukmi idaa culliqa bismin yajibu taxqiiqu madmuuni alsmi wabcan ayb ilaa binaaqili calaa ana alqura waxaa intiqaalunka guurida aad ka guurto min uhrin daahirnimo ilaa xaydin loo guuro miya waana tafsiirka ayaa macnaha waxaa loo tiiriyaa alrisaala limaam shaafici ama amase uhrigu waxaa weeye cafwan qurigu waxaa weeye uhurun daahirnimo muxtawashu lagu hareereeyey bidamayn laba dhiig waana sida ku qoran alcum almansuus alqur waa maxay waa uhrun bayna damayn hadda gabadhii iyadoo uhri tirsanaysa dhiig ba heshay haddana duhri ba tirsa dhiig labaad duhri walba waxaa u dhexeeya ayb gabadhii marka sakiirada ahayd ee weli dhiig helin ee la furay saadii loo furay uhrigii horeeye ma xisaabaynaa baaluqay ahayd ilaahayba uusan dhiigga siin intan la eg ayib weynaata xagga da'da ku qaangaadhay dhiigna ma helin kadibna waa la furay bacda laxdatan dhig ba heshay duhrigaa lagu furay ma u xisaabayna mise maya idan waxay ku dhisan tahay waxaad ku fasirto qurci way ifanayla tahay tagno wani ka labaad baana ah. ya waa sida umka ku taalla wani adharu qowlka labaad odhanaya uhrigu waa aahirnimo udhaa cafwan qurcigu waa aahirnimo udhaaysa laba dhiig udhaxaysa ayaa adharu min xayu adilaala luawiya saas u jeedaa aan iskaga tago marka qaacidaad soo sheegteenba waxaaso dhan ka baxaya gabadhi xorada ahayd ciddadeedii sheikhu waa kuusoo dhammeeyey ee markaa daatu aqraa ahayd ee qur'i helaysa muxuu u gudbay wa ciddatu mustaxaadati dhabar furan gabaru ku dhacay ciddadeedu biaqraa'iha tanqadii biaqraa'iha weeyaha waxay ku go kuna cidda tirsanaysa tactadu biaqraa'iha ama tanqadii biaqraa waa isku macno qur'iyadeedii dhiigageedii ama daahirnimo almarduudati loo celinhayo ilayha xaggeeda mustaxaado horaad maad soo marteen sabaqa ardaygay u daran tahay baa le wadaadkay u daran tahay mutaxayira waxaynu ku soo marray laba mid inay ahayd inay tahay mubtado iyo muctaado gabadh caado hore lahayd oo soo socotay iyo mid hadda ku bilowday labaduba waxaan loo qaybin jiray inay tahay eh, caarifo wax garanaysa wax kala soocaysa ima bilcaadati wa ima tamyiizo dhiigga kala soocaysa iyo inay tahay mid wareerto waxbana aanan kala soocaynin waqti iyo caadana aan garanaynin naasiyat اlwaqti aw اlqadri ila akhirih marka mustaxaado tii wuxuu kuu bilaabay wax garanaysa ee ama loo celiyey caadadeedii ama loo celiyey tamiiskeedii dhiigga dhabar furankaana waa dhiig haleel oo cas kakaana waa mid xoogan way kala soocaysa maalmahay kala soocaysa waxaan leenahay kan ka soo qaad xayd kakaana dhabar furan ka soo bilaash haddayse inta kale garanaysa xilligay dhiigga heli jirtay intaan dhabar furanku ku dhicin iyo xilliguu ka gu'i jirin waxaan leenahay waa taqaana xisaabtada xisaabso biaqraa'ihaa ay biahaarihaa bay ku xidhan tahay almarduudati loo celinaya ilayha xaggeeda markuu dhab roobka ku dhacay ama imaa caadaa loo celin jiray wa imaa tamiis baa loo celin jiray tamiis baa loo celin jiray hadday mutaxayiro tahayna waxaa loo celin jiray alaqal aw alhaalib waynu soo marray aqal in loo celiyo iyo in loo celiyo haalibka aqalulxayd waxaa ahaa yowman waleyli soo idan aqal in loo celiyo iyo in aqlabka loo celiyo xayd maxaa u badan dumarku ay helaan lix beri toddoba beri labadaa qaab bay ahayd waad soo bartay aan iskaga tago gabadha marka mustaxaadada ah duhuri iyo xaydba waxaad u celin weeye imaa tamyiizkeedii wa imaa caadadeedii gabadh yahay bishii meelo goor baad dhiig heli jirtay intaan abarfurunka kugu dhicin waan heli jiray bil walba kowdeeda ilaa toddobadeeda waxaan leenahaa haddana xuunbaa socday tahay waxbana ma garanay saasa bil walba kowdeeda ilaa tad waxaa tahay xaa-ido dhiig baad qabtaa ma soomi kartid ma salaadi kartid wadaadkaada kuma agmari karo wixii ka dambeeyana maxaa tahay daahiro wadaado waxaan socdaan dhabar furan baa la yidhaha waa dama fasaad saasay ku tirsan haddaysan caadadii garanayn waktigeedi maxaan leenahay dhiiggan qulqulahayo ma kala sooci kartaa ha maxaad u maleexayd qaybta hore bisha qaybta u horeysa tobanka beri u horeysa dhiig madow oo urhayo xoog badan oo kii xaylka ah u eg baa iga socda beriha dambana wax khafiif oo asaleel ah iska biyaah yaa qulqulahay waxaana inta dambana maxaad tahay mustaxaadaad taho daahiraad tahay inta horena xaa'idaad tahay saasay ku socon saan baad kula dhaqmay duhri iyo xaydba wa mutaxayirat wa ciddatu mutaxayiratin mid wareertay ciddadeeduna bialaaa ashhurin fi lxaal mid wareerta cidadeeduna ayada waa maxay waa bialaa ashhurin fi lxaal mutaxayirada ama ha noqoto mubtadaa hadda bilowda dhiig ah ama ha noqo mubtadia cafwan ama ha noqoto muctaado naasiya lilwaqti wاlqadri faaqida litamyiiz waxba aan kala soocina wareertay ila waad soo marteen waciddatu mutaxayiratina bialaaai ashhurin saddex bilood bay ku cidda tirsan ama lagu tixgelin ama ay ku goy fi lxaali isla markaaba limaada waxaa weeye laba gooraba saddex bilood gabadhaa wareertay ma dhaafteen dhiiggeedu maxaa yeeley haaliban waa maxay dumarku bil walba qayb bay dhiig ka helaan inta kalena waa daahir bisha gudaheeda laba goor dhiig hesha waa naadir wanaadiru laa xukma lahu wlfardu yulxaqu bilaqlab idan maadaama gabarh mutaxayiro oo mustaxaabo ah aysan bishi seegaynin dhiig iyo duhri waxaan leenahay bil waay u galhayeen duhri cidadeed maay ku dhamaatay bialaa ashhuri fi lxaal macnahaasaa loo jeedaa inaad garateen baylatay liishtimaali kuli shahrin duhran waxaydan waqiila waxaa la yidhi maye tactadu bacda اlyasi bialaaai ashhurin qiil ba wuxuu leeya waa idan ka gabtay qiil wuxuu leeyahay ha gabadha waa la sugi goormay hawshaa waxaynaysa bacda sin اlyasi markay ka quusato dhiig kadib waxay tirsanaysaa alaa ashhur haddi waa sida agee gabadha waktigeeda iyo qiimaheeda iyo guurkeeda iyo tarankeeda iyo dadnimadooda dhanba waa ku ciyaar markay duqowdo dhacdo kadib haddana ciddaa tirtado iilku inaad dhegeysanaysaa iilka hawsha ayada ayb wa qiila waxaa layidhi bacda alyas bacd alyasi waxay la dagaalamaysaa i aali fi lxaali bay ishayaan ashhur iskuma hayo mutaxayiradu inay ciiddo dirsan alaa ashhurin muran ma laha waxaa laisku haymaa fi lxaalba mise bacda sin lyasi bay saddexda tirsanaysa qiilku wuxuu horta dumarku intay dhiig kaga samra waa intee konton afartan iyo sideed afartan iyo shan afartan iyo sideed ama konton sano kadib waxay tirsanaysaa saddex bilood oo ciddadeedii ah warkiisu markaa waa war imtixaan marka saa darteed baa waqiilo la yidhi fuqahaduna waa diideen shaaficida aad bay u naqdiya ragoo muxaqiinta qiilka asaga asaga wuxuu leeyahay waa xukumku ciddadu maadaama ay ahayd shay mutayaqana gabadha cidda in laga raro xukum sharci ay yahay mashkuuq iyo ixtimaal kaga bixi mayno almadnuuna laa yartaficu bilixtimaal buu qiilku ku dhegan yahay gabadhan cidda in lagu leeyahay waajib bay ahay waa shay yaqiina ama daahira ama madnuun ah kayf maxaa yeeley dhiig way helayso dhiig waa socdaa horaana dhiig bay heli jirtay intaysan mursaxada noqonina wareerinna waxbay kala soocaysay waxaan muran lahayn buu qolku ku leeyahay gabadho inay dhiig hesho ee dhiigga helaysa wuxuu nagaga darmaday mid kaloo qulqulahaya marka meesha dhiig waa jiraaye ama gabadha ku cidodirsato saddex dhiig oo la garanayo haddii la waayey ilaa uu dhiiggan baab dhammaanayo oy bilo u guurayso lama nuuxsan kulu warkiisa waad fahantae barbar aa ka soco wad halkii sanaba haligi wey saddex sano wey cidadeedu wadaadku wuxuu leeyahay gabadh baa sanadkiiba hal mar dhigga hesha waana la furay ciddadeedu intay ku dhammaan saddex sana ay ku dhammaan waa inay iman doonto waxba ha degdegin wa ciddatu ummi waladi adoon laga ilmo dhashay ciddadeedu iyo wa mukaatabatin mid xoolo lagu shardhisto addoona iyo waman haweenay fiiha riqun addoonnimo ay ku jirto walow kaana tabciidba ha noqdee biqur'ayni laba quri bay tirsan laba qur'i bay tirsanaysa maxaa yeelay lianna waa nisfu ciddat lxor nisfu ciddat lxor wey umu waladkii mukaatabadii tii riqi ku jiray yuusan kaamilba noqonin biqur'ayni laba dhiig bay tirsanaysa waxaa laga qaatay cumuumu qowlihi tacaala facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaat baa laga qaatay haddaba waa hay saddex dhiig bay ahay saddex dhiig buu ahaaye waxay dhaheen saddex dhiig haddaan hal iyo bar ka dhigin noo qaybsani maayo dhiiggii horta mel noo dhig ka laba kii labaad nus lagama dhigi karo marka maadaama aan qurcigii la nusayn karin duhrigii labaad aan la nusayn karin waan buuxinay biqur'ayni waa sida laba qurci sayidina cumarna aar ka sugan baa jira wacidda mati xaydotaan xaydotaan haweenayda amad adoontaa laba dhiig bay tirsanaysa haddaysan dhiig helaynina fa shahrayn laba bilood sidaas wey bacdu riwaayaadna shahriya nis bay sheegaan dhibba ma laha aan iskaga tanto waa garateen waana soo noqon waa masale khilaafo iska taagan hala dhammaystiro maadaama aan la nusayn karin bay ku salaysan tahay asalkii aad soo martayna weeya ahaa almuطlaqu min alasmaa'i yatanaawalu alkaamila fi اlإثbaat alkaamila min almusamayaati fi اlإثbaat leesh qurciga loo sheegay addoon alakmal maa maxay waa in laba looga dhigo meeshii laga dhigi lahaa hal iyo badh halkaas ayna u khuduucaysa wain cataqat اlamatu weeye hadda addoontii hadday xorowdo fii ciddati rajcatin ciddo ku noqosho leh ka malad waxay dhammaystiraysaa ciddata xuratin fi ladar haddaynu qabsano ciddatayay dhammaystiraysa addoon baa la furay dalqad baa lagu furay labaa lagu furay waa ciddo la soo ceshan karay ku jirta kadibna way xorowday iyadoo ciddadii ku jirtay xorowday idan alictibaaru waa xaal adaa maadaamana ciddadu shaa'ibat lcibaada ku jirta cibaadaadkan waxaa laga eeli jiray xilligaad gudanaysay xilligay waajibeen lagama eegaynin hadda ood ciddada waddo odan dhammaynin gabadh yahay maxaa ta xor haweenay xore ciddadeed baan kaa rabnaa ama saddex dhiig ama saddex bilood oo buuxda ilaa akhiri waad garanaysa macnaha bannaanku yaalla halkaasayna u khuduucaysa waxaan leenahay ciddadu waa fiiha shaa'ibat tacbud baa ku jira waxaan nooga qiyaasna farc kaloo ah haweenaydu iyadoo tirsanaysa bilo saddex bilood tirsanaysa hadday dhiig hesho waxaa lagu ijmaacay inay ku ciddo tirsan dhiigga asaga fakadalika addoontu haddii la furay iyadoo ciddadii tirsanaysana la xoreeyo waxaan leenahay ciddatu xoratin bay tirsan i adhar fi ladhar muqaabil ka soo horjeeda ciddadu waa xugum cadad maxsuura leh makhsuusa faashbaha alxuduuda xuduudu shabahaa xuduuddana waxaa laga tixgeliyaa xaala alwujuub laa xaala aladaa markii la furahayay gabadhan ciddada ay bilowda maxay ahayd addoon bay ahayd fa ciddatuha ciddatu amatin buu taaganya xaala alwujuub buuna fiirinaya ama adharku wuxuu fiirinaya xaala aladaa buu fiirinaya labadaa macnaa meesha ku jira inaan iskaga tagno wuxuu idhi wain cataad fii ciddati rajcatin baad joogtay aw cataad waxay xorowday fii ciddati baynuunatin aw baynuunatin aw fii ciddati baynuuna xiddo lagu kala tagahayo baaina dalqada u dambaysaa lagu tuuray fasak buuba ahaa licaan buu ahaa yani wax kala tuuray wuxuu doona ha noqdee fa ciddata waa maxay ciddatu amatin fi ladar faamatin i ladar fa ciddatu amatin baa kuu qadbaad garanaysa kamalad waxay dhammaystiraysaa weye ciddata amati fi ladhar haddii addoontii la furay ee ciddo tirsanaysay ciddatu alaaq baaina ka cid tirsanaysay la xoreeyo waxaan leenahay ciddatu am oo ahayd qur-aan laba qori laba uhuri haddaynu soo marin soo maaha maxaa yl ana baainadu waxay ka dhigan tahay kaladnabiya wax isbedelahaya ma jiraan bidaliil inaan la isdhexlaynin ad u galmoon karin nafaqa aysan kugu lahayn baainaha de ajnabiya ka dhiganta halkaasay maraya wa ciddatu xoratin haweenay xoraa ciddadeedu lam taxid aan dhiig helin aw ya-is ka quusatay intay heshay kadib fa bialaaati ashhurin saddex bilood bay ku cidtirsanaysa ayib walaa in ya-isna min almaxidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhurin walaa-i lam yaxidna labadaa masale ilaahay caddeeyey buu sheekhu matnka kugu sheegay waciddatu xuratin haweenay xora cidadeedu lam taxid taasoon xaydin awya aysad quusatay dhiigga ka quus bacd alxayd intay xaydi jirtay kadib ka quusato waa ka bixisay gabadha adee waxay noqotay islaan dhalmadaysa bialaati ashhurin fain ulliqa haddii la furo tioo kale weeye fii anaai shahri gabadha ka quusatay dhiigga bilaha tirsanaysay bilaa inay tirsanta xaqeed u ahaa la furay fii anaai shahri bisha shacbaan kala barhkeed baa la furay ftactadu bacdahu bacda shacbaan hilaalaan labay tirsan wa tukamilu اlwala almunkasira alaaiina soddon bay ku buuxin waa iska dhibirta soo maat habeen awood baynu soo marayna dihaarka silcaanka waxaynu kusoo maray mid lamid ah gabadhiiba waxaa la furay bisha shacbaane hadda socota dhexdeeda waxayna ahayd haweeney aan dhiig weli gaadhinoo gabar yar ah ama ka bixisay oo dhalmadayso dhiig haddaba waa yahay saddex bilood ma haynee bil dhexdeed baa lagu furay maxaa horta bishan lagu fur dhexdeeda waa damaystiri shan iyo tobanka ka dhiman horta buuxsa shacbaan kadibna ramadaan iyo soonfur shawaal waad buuxsatay labada waa ku bil baa kuu dhiman bisha waxaad ka soo soontay nus oo shan iyo toban oo shacbaan shan iyo toban kali waxay ka soomaysaa sida taal ama dulqacda cafwan yay yay tirsanaysaa soo meesh ma yaalle marka sidaas fain ulliqa haddii la furo fii atnaa'i shahri bil gudaheed fabacdahu bacda shahri اlmuطalaqi fiihi hilaal laba bilood baa ka dambeeya wa tukamilu اlwala awala meesha kugu jirta hadday sad wax kugu caddaadaan wa tukamilu alwal almunkasira kii kala jabay dhexdiisa lagu furayna alaaiinay buuxin soddon bay isaga ka buuxin intii ka dhimanayd ee horan ay la timid yay ku buuxin bil soddonkeed bisha saddexaad bay ka buuxin bisha saddexaad bay ka buuxin ee laba biloodaba socda ka dambaysa mhm. fa in xaadad hadday hesho maxaa yeelay labada bilood waa hilaal qamari waa la hubaa tan ee kala jabtee nus nuska noqotayna waa maxay wixii xaq loogu yeeshay laa yartaficu bilixtimaal bilixtimaal idan bishu labaatan iyo sagaal way noqotaa soddonna way noqotaa marka waa inaad sodon buuxiso weylaano muxtamil xaqi lagu tuuri maayo iyo shaki fain xaadad hadday dhiig hesho fiiha fi lashhuri wajaba alaqraau dhiig inay tirstaa waajiba haweeney dhalma daysay ama dhiig baan heli jirin baa la furay ayadoo bilihii wada bilihii tirsanaysa oo dhexda kaga jirta bilaheedii saddexda ahaa inay dhammaysto yaaba dhiig ba yimidba waxaa lena waad ka guuraysaa bili waxaad u guuraysaa dhiig baan u guuri tirsay duhuri baad tirsanaysa maxaa yeele adaa ismoodsiiyada inaad dhalmadaysay gabar yar baad ahayd dhiiggaada ku noqo fain xaadat fiiha fi lashhuri wajabat wajabad waxaa waajibaysa alaqraau ay alahaar inay ku cidhi jirtaa waajib ah masaladana ijmac buu soo guriya alimaam mundir في kitaabi alأwsط واlإشhراaf واlإجmاع وkadalika abوlxasan بn qaطan alfasi fi kitaab alإqناع bmasaئل الإجmاع aan iskaga tag maxaa yeelay bilaha yaa u guuri jiray biluhu bedel bay ka ahaayeen quriga haddii marka la helay asalkii bedelkoon la dhammaystirin waa loo noqonaya adoo biyo intaad raraadisay waayey yaad xablooda gabagabaysi intaad farihii boorkgasata wajiga bab ka siisay gacman ay kuu dhamman yihiin yaada daad qulqulahay ku soo galay daruur baaba fakatay biyihii kaa goonaababa la soo daayey ka waran marka maxaad samay bedelka ka kac weysadii haddaad dhammaystiri lahayd laguma qabsadeen maadaan dhamaystirin tayamuka ay ala ala raajic laakiin maadaan dhamayst sidoo kale wy gabadhi bilay wadda iyadoon bilihii dhammaynay oo bedel ka ahaa qurcigii iyo maxaa yimid asalkii asalkii baa loo guurayaa bilijmaac siday wadaadaha soo guurshay wa ciddatu aamatin addoon ciddadeed bishahrin wa nisfin marka waa te hadda waa midda aan helina hadde tee laga hadlahaye tii haddaad soo marteen wey wa ciddatu xoratin lam taxid aw ya-isad taaganta ilan xorro qori helaysay iyo addoon dhiig helaysay buu issoo raaciyey haddana wuxuu israacinayaa xorro iyo addoon ku cidda tirsanaya bilo waad fahanteen baan u wa ciddatu amatin laa tara ama weligeed bayaysan helin ama ha ka quusato tactadu waxay ku cidirsan bishahrin waa nisn bil iyo maxaa yeelay saddexda bilood way kala badhmi karaan way kala gu'i karaan bil iyo badh bay tirtaranaysaa wabihi qaala abu xaniifa wabihi qaala abu xaniifa waana sida asalka ah alaslu fi lacdaad tirooyinka iskhilaafa marka loo eego xor iyo addoon waxaa asala in la kala badho baa asala wixii kala badhmi kara laakiin quriga waxaan u kala badhi weynay ma suurogeli karin kala badhkiisu tahay wa fii qowlin qowl waxaa ku shahraani bay tirsan wa fii qowlin alaa ashhurin qowl wuxuu leeyahay maadaama tii dhiigga helaysaba aad laba qor oga dhigteen tanna buuxiya barhkoo laba bilood oga dhiga qowl wuxuu hi maye saddex bilood wey saddex bilood wey maxaa yeelay dhiiggan iyo biluhu waa shay jibili ah oo xorro iyo ama aan lagu kala qaadayn qaraa'ista dumarka ka dhexeeya waxba lama kala qaado xoradu saddex dhiig ha tirsato amaduna ha tirsato saddex haddii bilood an axmed riwaayaat kalaqwaali alaa axmed saddex riwaaya ka sugan mid waa ka sida muctamadka qawiga tanada bil iyo badh riwaayana waa laba bilood riwaayana waa saddex bilood ka ku yidhi waa bil iyo badh tansiifkii asalka abu cuskan yahay oo xor iyo haweeney ee addoona fa calayhina nisma cala almuxsanaat baa asal u ahayd saxaabaduna waa fatwoodeen in la tansiifiyo ninka shahraan yidhina wuxuu micsanayaa biruhu waxay bedel ka yihiin qur'igii addoonta dhiig heshana laba qur'i bay tisan jirtay taan helaynina laba bilood bil walbana hal qur'i bay ku aadan tahay buu le iilka qiilka yidhi saddexna mase wuxuu xaggee bil walba saddex qur'i yuu ku toosahayaa marka halkaasu waman inqataca adamuha miduu dhiiggeedu go-ay licilatin xanuun darti licilatin sabab awgi cafwan ka ridaacin mugmaba wa maradin xanuun tasbiru gabadhaa way dul qaadan xataa taxiida ilaa ay dhiig hesho fatactada bilaqraa'i wayahda ilaa ay dhiig hesho oy ku ciddatirsada dhiiggii iyo tuhurigii way sugaysa sidaasayna saxaabadu xukumeen cali iyo cumaan qiso dhacda markii loo geeyey sidaasay xukumeen ayb gabadh dhiig heli oo caada ka socon jirtay oo ilmo nuujinaysay kadibna dhiiggeeda iman waayay sanad iyo shan bilood ninkii qabayna uu xanuunsado uu ka yaabay islaanta waa hore uu furay ee shan iyo shantan bilood gabadha nuujinaysay aminka cidaeda amay ku dhaxashaa waxay dhaheen ilaa ay dhiiggeedii soo noqdo sabirto oy dhiig ku tirsato hadday hadda ay dhimatana waad dhalaysaa adugu haddaad dhimatana way dhalaysa oo sanad iyo shan bilood ka hor baan furay aday kuu taallaa baa soo horaan dhiig maysa heli jirin haddana nuugmada darteed haween markay imaha nuujinayaan aan dhiig helin baa jira waana sida u badan yihiinba idan ilaa uu dhiiggii soo laabto asalkii baan laga samrin weeye u guuri mayso bilo u guuri mayso tasbiru way sabri xataa taxiida ilaa ay dhiig hesho oo fatactada bilaqra aarkaas marka macnaha ku sugan shaafici fi lum wakadalika cabdirasaq fi lmusan waa aar saxiixa wey saxaabiga la ohan jiray xabaan ibn munqid bay qisada qabsatay cumaan iyo cali baana xukumay aw amase tay ase ay quusato oo ay ka quusato xaydkii oo fatactada bilashuri labadaa midu intay sabirto inay sabirto oo markaa dhiiggii usoo noqday dhiig tirsato ya imaa inay dhiiggi ka samarto oo ay bilo tirsato waman inqaaca damuha laa licilatin tucraf laa licillatin tucraf dhiig ay oon cilo lahayn ma ama waa iyo da ama waa xanuun jira laakiin inagaan ogeyn marka waa inaad tidhahdo laa licillatin tucraf dhiiggeedii baa sababku u gana marka aan la garanaynin fakada fi ljadiidi sidoo kale jadiidan qabsano way sabraysa way sabri xataa taxiida ay ku cidirsata saddex dhiig ama ay qunsato u wareegto bilo kada manhajna in badan baa soo celceliyay khilaafkii horun baa laga dabageeya haaliba wa bihi qaala abu xaniifa sidaas xataa midda dhiig dhiigga heli jirtay ee dhiigga uu ka go-ay xaggana aan la gerinayn sababkuu u go-ay laba khiyaar baa u furan inay sabirto ilaa dhigii uu soo noqdo kadibna ay dhiigka ku cidirsato yo imaa inay dhiigka ku quusato aaysan noqoto u gurto bilo laakiin ma degdegi karta w iska dhaqaaq hawshu maaha maxaa yeelay maa abata bishayin lam yartafic illaa bimilihi in cidadeedu ay dhiig iyo uhrin tahay way sugnaatay wayba heli waa la yaqaana waa in la helo wax hawshaasi aan kaga gurno asala imaa yaqiin alxayd wa ima yaqiin alyaas aw alyaas wa fi lqadiim qadiim waxaa ku sugan wafi lqadiimi cafan qadiim waxaa ku sugan annaha tatarabasu tiscata ashhurin qadiim wuxuu warkaa joojiyey aqlabku waa maxay gabadhaasi dhibkaa uu qabsaday inuu dhiig heli jirta dhiigu uu ka go-ay laa licillatan tucraf cillo aan la gelin uu u go-ay tiscata ashhurin sagaal bilood bay koranaysaa uma tactadu bacdaha bialaai ashhuri wuxuu leeyahay mar haddaan gabadhi way quusta aan lalahayn iyadoo dhiiggii heli la waayey sagaal bilood ha korato maxaa yeele waa aqlab alxaml uur intuu jiro badankii ama ku cadaala ama lagu kala baxo waa sagaal bilood sagaal bilood ba iska sugo joogaysa sagaal ragcadood markay dhammaato waxaan ogaanay inay aysan uur lahayn xaamilana ahayn waa ogaanay kadibna quusashaan ka soo qaadaynaa saddex bilood bay tirsanaysa saddex bilood ku dar sagaal waa sanad dhammaystiran haddii markaasuu la yimi tatarabasu waay cidd tirsanawaxay korinaysaa tiscata ashhuri bay korinaysaa uma tactadu bacdahu bialaaa ashhur saasay ka dhiganta lianna saan baa lagu ogan karaa in riximkeeda uu bari yahay weli oo uusan uur jirin ayb wa bihi qaala maalik wa axmed waana madhab cumar sidaa u qadiimku qabo cumar iyo saxaabo badan saxaabo dhowraa ah laga wariya ayb iyo taabiciin fara badan ibn mascuud baa khilaafsan ibn mascuud fatwadiisu waxay waafaqsan tahay jadiidka aad soo martay fatwada cumar iyo taabiciin badan waxay waafaqsan tahay qadiimka wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan arbaca siniin afar sanoy koranaysa lanna waa akaru muddat اlxamli sooma aqalu muddat اlxamli waxay lix bilood shaafici qadiimka saman wuxuu hi aqlabkan u wareegaynaa واتباعا لأثر cمر وفتواه ثuma تctd bعd الأربع بالأشhر bilay u guuraysa aفaر sano markay korato oo dhiig la waayo uurna soo bixi waayo waxay u wareegaysaa inay saddex bilood tirsato facala اljadiid haddaynu jadiidka wax ku dul dhisno jadiidki muxuu soo yidhi wuxuu soo yidhi gabadhii dhiig heli jirtay ee dhiiggii ka istaagay ama sabab la garanay ha oga tago ama yaan la garanine waxay koranaysaa way sabri ilaa ay dhiig ama oy dhiig ku tirsato cafwan ama ay quusato bilo u wareegto warkii jadiidka saasuu ahaa la soco marka fa binaan cala jadiid haddaan jadiid ku dul dhisno masalo faraca maxay tahay lowxada low low minhaaj ama waa ama waa ixtiraas baa la yidhahdaa lowxada hadday dhiig hesho bacda intay quusatay kadib bay dhiig heshay oo dhiiggii soo fakaday wadaadaha qur-aan saaree matalan waa dhaktar fiican baa la geyy low xaadad bacda alyasi fi lashhuri birihii saddexdaa gudahood bay dhiig ku heshay bimacnaa fi lashhri waa qabla tamaam lashhr walow biyowmin ba allah ka dhigo hal maalin intuu ka dhimanaba allah kawajabat waxaa waajibaysa alaqraa'u inay dhiig wax ku tirsato yani wajaba alintiqaalu ila alaqra'i bay ka dhiganta in la guuro yaa marka waa masaladii marka de munir ijmaca soo guuriyay shabahdaa taa culays ma laha way quusashay u aragtay bilay tirsatay iyadoo bilihii gudaha kaga jirtoon dhammaynin yaa waxaa la helay asalkii oo xaydkii baa yimid bedelkii oon la dhammaynin tayomkii iyo biyihii oo kalean hadda soo marayn oo ka soo qaad tii ka horraysay soo marteen maxay ahayd gabadhi bilaha tarsanaysay ee xeedka heshay hadda aad soo marayseen ayb aw bacdaha aw xaadad waxay heshay oo dhiigga heshay gabadhu bacdaha bacda alashhur tii maxay ahayd gabadhi baa dhiig heshay bilih oon dhammaanin haddan tan weeye waxay dhiigga heshay bilih oo dhammaaday aw xaadad waxay heshay bacdaha bacda alashhuri saddex dhulmakay dhammaysay oy u aragtay ciddada inay dhammaatay baaba dhiig yimid fa aqwaal baa masalada ku jira dhowr ah adharuha midka u xoog badan waxaa weeye tafsiil innakaxad hadday guursatay zawjan aakhara zawj labaad bay guursato kay ka dirsta aan ahayn falaa shay waxba ma jiro wey maxaa yeele ciddadeeda waxay ku dhammaatay bilaasho dhiiggan dambana macna ma laho islaantu waaba firaash nin kaleaba xaas u tahay tacallaqa biha xaqu lhayr ciddadeedna way dhammaatay daahiran falaa shay warkaa war bannaanka yala wey wailaa falaqraau wailaa haddaysan guursanin wey haddaysan guursanin oo xaqulkayr uusan ku tacalluqin ayadaa iska dhaadhicsa inay aaysan noqotaye aaysanma noqonin waa ka dhiiggeedi macnahaas waa iska wax dhiba malo waa iska muuqda leanna waxaa caddaaday waa qaacidada soo marteen waxaa lagu dhisayaa cuquudan maa xaqiiqat اlmri mise danmu lmukalaf maleheedu wuxuu ahaa in ay dhiig ka quusatay bilay tirsatay way dhammaysatay ayadoo ilaahay barigay soo xaragoonaysa yaaba dhiigga yimid ninna ma qabo damboo guursada ma jiro waxaan leenahay waxaadi hore waa ka kacey hadda waxaad bilowdaa inaad ku citirto dhiig iyo uhri waxaa hadda laisku hayaa marka waay walmuctabaru yasu cashiiratiha wa fii qowlin kullu nisa waxaa laisku hayaa yasiga xaggee ka eegayna gabadhu dhiigga way ka quusatay goormaa la odhan ma qaraabadeeda habareerteed iyo walaasheed iyo eedadeed iyo baa loo eegi iyo walaalaheed mise nisaa dumarka dunida jooga lagu gabadha looga qiyaas qaada walmuctabaru waxaa wey yasu cashiiratiha qaraabadeeda iyo xigaaladeeda quusashada hooyada goorme dhalma dhig weyday afartan iyo shan markay jirtay walaashaana afartan iyo lix ciidadaana afartan iyo sideed ayaydaana habareerta wixi wuxuu ku wareegeystay konton gaal waa le markaad konton gaadho waad ka quusatay dhiig baad ka quusatay ayb wa fii qowlin qowl maxaa yeelay waa in la xaleejiyo ma aqlabkaan haleeshiina waan fiirina mise aqrabkaa laisku hayaa dumarku gabadha ma aqrabkeedaan haleeshiinaynaa ilaan waxaa haaliba ah dumarku inay ku dhaqan noqdaan oy ku dhiig noqdaan oy ku gabadh hooyada ee dhalmee yarayd ayaduna waxaa aaliba in dhalma yaraato waa aalib way noqotaa marka aqrabka miyaan u eegnaa mise alabkaa loo eegi baa laysku haya qowlku marka isagoo fii qowli wuxuu hi cafwan kulli nisa almuctabaru waa yasu kulli nisa nisaau lcaalam beledka iyo magaalada joogta dumarka waxay ku dhalmadaayaan ama dhiigna ku waayaan ee ayaa loogu fiirinaya nairobi oo kale joogta dhiigga goormay weydaa islaamna ilobi jirto afartanka hadday gaadhsi way dadaashay waa meel sixa xun oo caafimaad xun ayib dib qultu waxaa dhi bui dal qawlu adhar in dumarka loo eego dumarka ku ayniga ku faca ee ku beledkaa ee ku casriga ku xilligaa ayaa ayaa ayaa adharu xoog badan buri lanna waa ilxaaqu اlfardi biاlaqlab niman reer maal tuko isu ekeda baa layidhi baa layidhi reer eh, jilaal jooga yaa iskaga eg buri baa layidhi marka waxaa w dumarku waa isku agdhow yihiin waxba ayaan hooyadeedi iyo habareerteed lagu celin iyo cashiradeedi iyo walaalaheedi dumarka muslimaadkae jooga loo fiiriya ama gaal iyo islam way doon ha noqdeen ah. halkaasuu ya cidda ma jirto waa dhamaatay ciddada wey ila bilh soo dhamaadeen maya dhiig heshayba ma sii aha iyadoo guursanin iyadoo muxuu ahaa aan guursanin bay heli kartaa wuxuu ku yidhi eh, cafwan adhara in nakaxad zawjan aakhara falaa shay bilihii bilay soo tirsanaysa soomaa gabadhu biliga dhammaysa nin bay guursatay idan takamutayim maaha katayim kaa soo dhama isagoo dhamaystirin ba tan waa nin haweene dhammaystirtay wy wax ka soo qaad ma laha haday dhiig hesho nin bay gursay dhiigna waa heshay waxba laga soo qaadi maayo dhiiggaa macno ma laha wy cidadeeda waxay ku dhammaatay biliha ay tirsatay saddexda ahaa xaqulhayrna waa ku tacalluqay daahiran gabadhaasi wax loo haysta ma jiro wey ninkeeda dambaa u nin ah kii hore adaaba ninkeedi maay tirsan soo dhamaysa sheekh irshaad gabadhu dhiig way weyday soo ma aha sinul yas inay gaadhay bay iska soo qaatay maxay tirsatay saddex bilood saddex bilood dhammaysatay baa lagu yidhi waa la guursaday baa usoo noqday maxaan leenahay ma ninkii labaad nikaaxiisi baa baailaan leenahay mise ninkii hore cidihiisi waa dhammaatay allahu sahlaan leenahay kanma furinba hade sheekh waaba qabaaye minaa reerka dumisaa rabtaa kan dambe wuu qabaa waa nin ninkeedi hadduu furo kan dambe dhiig bay tirsaa dhiig bay tirsaa <laughs> taba iska cadda aan iskaga tagno faslun fii ciddat alxaamili biwadci alxamli walahu sharta wuxuu fasal yahay gabadha xaamilada ee ee la furay ciddadeedu waxay ku dhammaato laba shardin baa loo shardiyaa in uurkan loo tiirinayo ninkii furay uurkan in loo tiirinayo sheekh matn ku sheegi doonaa in ninkii furay loo tirin walow ixtimaalan labo ilmuhu inuu soo socma si dhammaystiro bannaanka u yimaado labadaa shardi matnigay ku qoran yihiin aan ka soconno marka ciddatulxaamili tii uurka lahayd ciddadeedu biwadcii xamliga oo la dhigu ku go'aa wuulaatulaxmaali